sunnada ahaan loo isticmaalo macnaha innaga hadda aan ka hadlayno ba isweydiin waxay mudan tahay shiico marka la yidhaahdo tilmaamaysa koox gaara oo magac u noqotay oo marka la sheegay iyaga maahane cid kale aan laga fahmaynin oo isu hiilisay oo garab isa siisay maxaa looga jeedaa shiicayaa la yidhaahdaa runtii ereygaasi in laga jawaabo dad badan baa isku dayey oo culimmada sunnada iyo kuwa shiicada labadaba laga soo bilaabo bartamihii qarnigii saddexaad iyo kii afraad ee hijrada muddo kun sano ka hora ilaa xilliga hadda aan joogno sunna iyo shiicaba waa laga hadlayey shiica maxaa la yidhahdaa ragga taariikhdii hore ka hadlay qarnigii saddexaad iyo qarniga afraad ee shiicada ka a ah.